bsmi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd xadiidkeeni ugu dambeeya caaisha wujuuhu lixraam iyo sifadiisa saddex nooc bay sheegtay waana saddexda nooceen sheegnay inay xajka loo xajiyo ama sifaadka xajka uu noqdo saddexda nooc baa laisku khilaafsan yahay aimada koodee u fadli badan imaamyadu ninba meel buu maray laakiin sida xooga badan adilada marka la fiiriyo waa madhabka imaamu axmed caleyh raxmat ullah oo dhahaya tamatuca ayaa saddexdooda ugu fadli badan lianna waxaa ku tusaya nebigu sal lla alay wasalam wuu tamaniyey isagu qaarin buu ahaayo xajkiisu qiraan buu ahaa xooluuna waday hadyibuu waday isagiiyo saxaabadii hadyiga wadayba qiraan buu ahaa xajkooda nebigu wuxuu yihi sal lla lay wasalam waxaan dib ka ogaaday haddaan xilligaa ogaan lahaa xajkayga tamatuc baan ka dhigan lahaa hadyigana ma soo kaxeeyeen tamatuca marka wuu tamaniyey oo qiraan isagoo abu wuxuu ka jeclaystay tamatuca waa mid waa midda labaad ee waxa weye nebigu sal lay waslam saxaabada qaarkii aan hadyiga wadin ee xaj keliya ka xidhay markii maka lagu dhowaaday iyo markii maka la tegeyba amar buu ku siiyey inay xajkoodii fasakhaan oo ay cumro u badelaan weliba markuu arkay waxoogaa inay qaarkood ka yara cagjiidahayaan nebigu waa ku xanaaqay salawaatu rabbi waslamu caleyh waa cadhooday markaasay qaateen marka intii xaj keliya wadatayna wuxuu yidhi cumro u badelo tamatuc u badela isaga iyo raggii qiraanka watay ee xoolaha keenay ayaa xoolahay wadeen ayaa u diiday inay tamatuc u badelaan laakiin ninkii aan xoolo wadin oo dhan tamatucu badel buui isaguna nebigu waa tamaniyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh xoolahana ii diidaya aan wadiyo hadyigana haddayna jiri lahayn waan badeli lahaa buu rasuulku uhi salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa cadhooday qoladii diidday waa u cadhooday isagii waa tamaniyey waxaa kaloo kutusaya inay ugu fadli badan tahay tamatucu ugu fadli badan yahay waa cumradii oo camalkeedii madax bannaan yahay iyo xajkii oo camalkiisii madax bannaan yahay ifraadka wuxuu kaga fadli badan yahay ifraadku waa camalkii xaj oo keliya cumraba lama socotaba taa horta dhanka ifraadka waa kaga fadli badan yahay qiraankana wuxuu kaga fadli badan yahay qiraanku haba ahaado xajkii iyo cumradii oo isku dhex jira laakiin acmaashu hadday kala baxsan tahay way ka fadli badan tahay markay isku dhex jirto oo maalan haddii intaad masaajid soo gasho tusaale masalan cadaynaya haddaad masaajidka soo gasho taxiyatulmasjid aad rabto inaad tukato inaad labadii ragcadood ee duhurka ka horreeyey intaad gasho labadaasi taxiitulmasjidna kuu noqdaan labadii ragcadood ee duhurka kuu horreeyeyna kuu noqdaan iyo keebaa fadli badan inaad laba ragcadood oo taxiitulmasjidana tukato labadii ragcadood ee duhurka ka horreeyeyna aad dib ka tukato kee fadli badan afar ragcadood halkan sooma kala baxay waad kala saar kala saaridaasi marka waxay keenaysaa camal ziyaada oo fadiilo ziyaada wata sidaas daraadeed sida sawaabka waxa weeye tamatuca ugu fadli badan saddexdooda qiraankaa soo raaca oo nebigu sal alay wasalam uu watay oo xajkiisii qiraan buu ahaa sidaan soo sheegnay oo muxaqiqiintu ay xaqiijinayaan markii axaadiista ku aroortay laisu geeyo waana sida ibnulqayim iyo shekh islaam ibnu taymiya iyo xaafid ibnu xajar iyo muxaqiqiinta xadiidku ay marayaan wey macana ayb baabu lixraami xarmashadiibuu baab u yahay iyo wamaa yatacallaqu wixii ku saabsan bihi isaga waxaa kaloo iyadana xoojinay oon halraanay xadiikaynu soo marnay ee nebigu ur sal lay waslam yani dakhalat alcumratu fi lxaji ila ywmi alqiyaama waa soo sheegnay soo yani cumradii waxay dhex gashay xajka ilaa qiyaamada laga gaadhayo ayb ilaa qiyaamada laga gaadhayo bimacnaa xaj iyo cumro waa in laysla guto waay ayb baabu lixraami xarmashadii buu baabu yahay iyo wamaa yatacallaqu wixii ku saabsan ama ku xidhan bihi isaga ixraamka wixii ku saabsan ama ku xidhan iyo ixraamkiibuu baabu yahay can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi maa ahalla muusan xarmanin ixraamku waa xidhashada mar walba ixraamku haddaad maqasho ama ihlaal waa xidhashada xajka ama cumrada can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi maa ahalla muusan xidhanin oo ma xarmanin rasuululahi sal alay wasalam rasuulku ila min cindi lmasjidi masaajidka agtiisa mooye meel kale kamuusan xarmanin yani masaajidka waa dilxulayfa meeshii dalxuliifaan soo sheegnay ree madiina ee xarmashadooda yani loo xadeeyey meeshaas baa la yidhaahdaa masjidu dilxulayfa marka masaajidka agtiisa unbuu nebigu ka xarmaday muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray ayib waxoogaa khilaaf baa saxaabada dhexdooda yaallo qaarna waxay leeyihiin markuu dalxuliife masaajidka agtiisa oo meesha hadda masaajidku yaallaan halkaa markuu joogay oo hashiisa uu saaran oo hasha fuulay buu nebigu talbiyada ku dhawaaqay oo labayka xajan wa cumra uu yidhi qaarna waxay leeyihiin markuu dhaqaaqay oo bannaanka u baxay ayuu talbiyada ku dhawaaqay cabdullahi bni cumar marka wuxuu ka mid yahay qolada hore waxaa kutusaya xadiidkiisa kadalika fi saxiixayn uma yuhillu xayna yastawii bihi qaa'ima buuri markay hashiisu la kacday isaguna hasha korkeeda uu saaran yahay ayuu nebigu sal lay waslam xarmashada ku dhawaaqay iyo muxuu ahaaye yani uu ilaalsaday waxaa u markhaati kacaya kadalika xadiidu jaabir fii saxiixi albukhaari isaguna sidaasoo kale qiraya waxaa kaloo u markhaati kacaya xadiidu anas fii saxiixi albukhaari aydan marka markii uu nebigu hasha fuulay oo korkeeda uu saaran yahay isla taagtay markaasuu nebigu sal lay wasalam yidhi labayka xajan wa cumra saxaabada kale marka uu warinahayo markuu bannaanka u baxay buu xarmaday marka horena maqlin markaa hore bayna maqlin marka man calima xujatun calaa man lam yaclamu ragganaa horay u ogaaday ninkii dib ka maqlay talbiyadii nebigu isagoo wadoo labayka allaahuma labayka leh ninkii hortii maqlay baa xuje ah saas wey macana saasaa marka laisku waafajinaya wacan khallaad ibni saa'ibin can abiihi halkaa waxaynu ka qaadan bimacnaa miiqaadka marka la joogaa laga xarmanaya meesha laga xarmanayo waa marka la joogo meeshii loo xadiday sidaynu soo marnayba wacan khallaad ibni saa'ibin can abiihi aabihi wuxuu ka warinaya saa ibnu yaziid radia allahu canhuma ana rasuula llahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi ataanii waxaa ii yimid jibriilu jibriil baa ii yimid fa amaranii wuxuu i amray an aamura inaan amro asxaabii asxaabtayda inaan amro an yarfacuu inay kor u qaadaan aswaatahum codadkooda iyo sawdadkooda bilihlaali xarmashada iyo talbiyada inay kor ugu qaadaan xarmashada inay kor ugu dhawaaqaan oo sawdka kor ugu qaadaan rawahu waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey wasaxaxahu waxaana saxiixiyey atirmidiy wabnu xibbaan kadalika waxaa saxiixiyey xadiidka bayhaqi xaakim ibnu khusayma alimaam nawowi ibn cabdilbar iyo sheekh alalbani iyo eyrkood xadiikani waa sugany macnaheedu waxa weeye nebigu wuxuu uhi jibriil baa ii yimid wuxuuna i amray inaan saxaabadayda amro talbiyada inay kor ugu dhawa waxaan u jeedaa ihlaalka inay kor ugu dhawaaqaan halkaa waxaynu ka qaadan markuu ruuxu xajka ama cumrada xidhanayo xarmashada waa inuu kor ugu dhawaaqo ou yidhahdo labayka xajan ama labayka xajan wa cumra ama labayka cumra kolba ku yidhaahda kadibna talbiyadiibuu kor u qaadaya labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاnicmata laka wlmulka laa shariika laka labayk saasman talbiyadaa kor loogu dhawaaqayaay xadiis baa ku soo aroortay walow sanad ahaan la durayo markii laysu geeyo sugnaan karta oo nebigu leeyah sal lay waslam afdal alxaji alcaju wasaju xaj waxaa ugu fadli badan alcaju ay cajiiju lxujaaj inay sawdka kor u kacayaan ee xujayda talbiyada ay kor ugu dhawaaqayaan wasaju iyo dhiigga la daadinayo xoolaha la qalayo sajiga waa dhiigga ka daadanayo xoolaha la qalayo daadinta dhiigga waay cajigana waxa wey waa sawdkao kor loo qaado waay marka sawdka in kor loo qaadaayo waa sunno hadyigii nebiga wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh ruuxu marka ama gaadiid ha saarnaado ama ha lugayna ha lugaynayo lugtiisa ha ku socdo saas maana ayib talbiyada marka waxaa la wadayaa markau ruuxu xarmado oo uu muxuu ahaayey uu xidho xajka ama cumrada talbiyada wuxuu wadayaa ilaa uu xaj uu ka tegayo kacbada markuu kacbada ku baxo talbiyada waa joojinaya maalinka sideedaadee xajka la aado aadayu haddana talbiyada bilaabaya labayk allaahuma labayk siduu u wado mino ilaa carafa ilaa musdelifa ilaa soo noqodka maalinka tobnaad markuu jamrada tuurto jamratulcaqaba markuu tuurto dhagaxa ugu dambeeyo ku tuuro ayuu labayk allaahuma labayka warkeeda joojinaya talbiyada halkaasay ku go-aysa marka horena kacbada markaad tagto baa talbiyada joojin marka dambiyo xajkana markaad jamrada tuurato ayaad joojinaysa inta kale talbiyadu waxay ka mid tahay min afdal alacmaal leanna waa tawxiid labayk allahuma labayk allow ku yeelay wey yeeritaankaagii waan yeelay oo waan yeelay labayka laa shariika laka labayk cidina kulama wadaagto yeelidan iyo cibaadadan iyo acmaashan aan gudanaya cidi kulama wadaagto ina alxamda wاnicmata laka wاlmulka ma hadda adaa iska leh nicmada iyo waxaan haysanana adaa iska leh mulkigi iyo boqortooyadana adaa iska leh cidina kulama wadaagto ku yeelayo waana kama soconnaa wey man ayb wacan zayd ibni haabitin radi allahu canhu zayd ibnu haabit waxaa laga warinaya radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal ly waslam tajarada wuu dhartirtay liihlaalihi xarmashadiisii darteed buu u dharkay tajarudka waa istaawinta ruu markuu dharka iska siiba la ydhaha tajarida wuu dhar liihlaalihi xarmashadiisa darteed waاktasala wuuna qabaystay rawah waxaa wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey waxasanahu wuuna taxsiiniyey kadalika waxaa wariyey addaarimi taxsiinka tirmidi waxaa ku waafaqsanoo isaguna taxsiiniyey cabdilxaq alishbiili sheekh albaanina wuu saxiixinaya laakiin xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin shawaahid buu leeyay dacfi kama marna sanadkiisu laakiin shawaahid axaadiis kaloo u markhati leeyahay waxaa ka mid a ah xadiidu ibni cumar cinda daara walbayhaqi oo uu leeyahay ina min asunna an yaktasila ida araada an yuxrima waida araada an yadkula makkata sunnada waxaa ka mid ah iyo dariiqii nebiga sal lay wasalam inuu ruuxu qabaysto markuu rabo inuu xarmado iyo markuu rabo inuu maka galo xaakim iyo xaafidka waa ibn xajari ayaa labaduba xadiidkaa saxiixinaya waxaa ka mid a ah u markhaati kadalika xadiidu jaabir bni cabdillaah oo xadiidka keyra ah inoo imaan doona ee nebiga sal lay waslam xajkiisii uu ku sifaynayo awalu xadii xadiidka ugu dheere xaj ku arooray waay waa u doona xadiidu jaabir fi saxiix muslim xadiidkaasi markuu jaabir warinayo wuxuu ku daray fawaladat asma bintu cumaysin asmaa bintu cumays baa dhashay muxamed ibni abi bakrin bay dhashay maxamed bn abi bakrin ayay dhashay asma bintu cumays waa xaaskii abubakr sidiiq waay asmaa marka waxay dhashay iyadoo jidka lagu sii jiro abcan waxay ahayd uur bay ahayd jidka intii lagu sii jirayba waxay dhashay muxamed muxamed bn abibakr sidiiq bay dhashay faarsalat ilaa rasuuli lahi sal lay slam rasuulkay u cidirtay oo waxay tihi kayfa asnacu seen yeelaa seen yeelaa yani meeshii laga xarmanayay baa la joogaa maxamed meeshaasoo ku dhashay markaasay rasuulka u rasuulka ilaahay waan dhalaysan yeelay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam iqtasilii wastadfirii bihawbin wa axrimii buu nabig sal lay slam qabayso meesha ilmuhu ka soo baxay ee dhiiggu ka socdana mare iyo wax ku gufee mare iyo wax ku dhiigga celiya kadibna xarmo buu nebigu sal lay slam kadibna xajkaaga xidho oo xarmo marka haweenayda caadada qabta ama haweenayda dhiigga dhalmada qabtaay ilaa dhiiggu ka go-o qabaysku ma daahiriyo soma markuu dhiiggu ka go-o ka dambu qabayska daahiriya haddana maca daalika iyadoo dhiiggii dhalmada qabta ayuu nebigu yidhi qabayso maxay u qabaysanaysaa calashaani waxay u qabsanaysaa xarmashada haddii iyadoo caado qabta la yidhi xarmashada u qabayso ruuxii aan caado qabin ka war soo kama sii xag inuu qabaysto marka saas manaa qiyaaslawlaa wey xadiidku marka waa sugan yahay shawaahid buu leeyahy dacfigiisana shawaahidaasaa kabayso way sugan tahay ruuxu markuu xarmanayo inuu qabaysto waa sunno intuusan xarman ruuxu inuu xarmashada u qabaysto waa sunno ayib wakadalika markuu maka gelayana iyadana way sugan tahay inuu iyadana qabaysto <coughs> laakiin ishkaalku wuxuu ka joogaa dadka inta badan hadda diyaarada lagu xajiya iyadoo diyaaradii la saaran yahay baana miiqaadka korkiisa la maraya meeshii laga xarman lahaaba diyaaradda lagu kormaraya diyaaradda kor maraysaa la xarmadaa qabiis mil helaa marka maya mar hadduu adag yaho suuroobi karayn laysma saarin wey marka ah, idaa amartukum biamrin faatuu minhu mastatactum waay lama kari kara wey markaas saas daraaddeed dadka noocaasa waa ka dhacaya allahuma maka markay sii galayaan hadday u suuroobi karto meesheeda wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sal lay waslam rasuulku su'ila waxaa la weydiiyey maa yalbasu muxuu xidhan karaa su'ila waxaa la weydiiyey maa maxay buu yalbasu xidhanayaa almuxrimu ruuxa xarman oo min asiyaabi dharka ah ruuxa xaj ama cumro acmaasheeda ku dhex jiro xarman maxaa dhar oo u xidhan karaa sababtu maxaa la rabaa inay noqoto waxaasiyo waxaasuu xidhan karaa soo ma ila wuxuu xidhan karay baa la weydiiyey nebigu jawaab wuxuu bixiyey wuxuusan xidhan karin maxaa la weydiiyey maxaan xidhan karaa wuxuu ku jawaabay waxaas ma xidhan karto waa ka marka qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam laa yalbasu ma xidho ma xidho ruuxa xarmani alqamiisa qamiiska ma xidho qamiiska asalaantiisa shaatigaa la dhihi jiray qabiiskeennan dheerna waa la dhihi kara walalcamaa'ima cimaamadahana ma xidhan karo ma xidho cimaamadaha madaxa lagu dado ma xidho ayb wala saraawiilaati sarwaaladana ma xidho walalbaraanisa qamiisyada madaxooda ku tulan yahay maca madaxii watana ma xidhan karo baraanistu waa jamcu burnus burnuskana waxaa la yidhaahdaa ma aqaano haddaad maqaaribada aragteen yani marabkaanka iyo maqaaribada iyo qamiisyo dheerdheer oo maa madaxii wata maca madaxii wata madaxii waxaa isla socda qamiiskiisa kale marka madaxana waa laga gashadaa qayb la gashaduu leeyahay qamiiska noocaas maca madaxiisii iswataa la yidhahdaa burnuska burnuskaaskaasa la yhahda meelahanba waa lagu arki karaa macana ayib walalbaraanisa burnusyadana qamiisyadaa madaxoodu ku tolan yahayna ma xidho walalkhifaafa khufafkana ma xidho khifaafkuna waa jamcu khufin khufkuna waxa weeye waa sokskii ka tollaa harag soksaantan kaba ahaanna waa loo qaataa haragga ka tolan wey macnaha wala alkhifaafa khufafkana ma qaato ilaa axadun ruux mooye oo laa yajidu aan helaynin naclayni laba kabood aan helaynin mooye ruuxii kababu waaye mooye oom hadduu kabihii waayo kuf heli karo muxuu samaynaya falbiyalbas markaa ha xidho alkhufayni labadii kuf ha xidho waliyaqfachumaa hana ka gooyo asfala wixii ka hooseeya min alkacbayni labada aanqow qofafku hadday aanqow ka koreeyaanna wixii anqowga ka sarreeya ha jaro inta usoo hadhay anqowga ha ka hoosayso si ay markaasi kaba caadiya u noqon karaan macnaha walaa talbasuu ha xidhanina shay-an shay ha xidhanina oo min asiyaabi dharka ka mid a kaasahu massahu uu taabtay azacfaraanu zacfaraan wala alwarsu iyo waraska toona waraska iyo zacfaraanku waa laba nabaat wey nabaataadka dhulka ka baxa oo dharka lagu rinjeeyo marka udgoon bay leeyihin waxaa loo badan yahay cillada loo diidan yahay inay tahay udgoonkaas saas macanaa qaar baa midab odhanaya oo midab la diidan yahaa jira laakiin waxaa loo badan yahay udgoon bay leeyihin walaa talbasu ha xidhanina shay-ano min asiyaabi dharka ka mida kaasoo massahu uu taabtay azzacfaraanu walalwarsu waa laba nabaad weeye oo dharka lagu rinjeeyo muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu usugnaa bukhaari wuxuu siyaadiyey isagu walaa tantaqibu almar'atu almuxrima aw ilxaraam haweenayda xarmani ma indhashareerato walaa talbasu alqufaazayn alfiyadun gacmaha la gashadana gacmo gelis ayadana ma xidhato qufaasooyinku waa taniyatu qufaas wa qufaaskana waxaa la yidhaahdaa waa yani muxuu ahay baalkan gabdhuhu ay gacanta ku qarsadaan ay gacanta geliyaan kaasaa qufaas la yidhahda golfis baa la yidhahda mm, golfiskaas waay ayib xadiidkani ibnu cumar waa xadiidka asalka u ah ruuxa xarman muxuu xidhan karaa ruuxa xarman muxuu xidhan karaa maxaanse loo ogolayn dhar ayib waxaan loo ogolayn markii lasoo ururiyo maro kasta oo jidhka ku tolan jidhka qayb ka mida ama kulligiiba geli karo oo qiyaasta jidhka lagu tolay buuna xidhan karay ama sarwaal ha ahaato saraawiisha gaagaaban ha noqdo kuwa dheerdheer ha noqdo dhar kor laga qaato ha noqdo kuwa madaxa lagu mara ha noqdo saraawiil ha noqdeen wahaakada hufafka wax kastooo la xidho oo jidhka la geliyo baan la ogolen waxa waa inay noqoto maro furan laba maroodoo furanoo midna hoos aad ka guntato midna kor aad ka xidhato saas way macana ayib waa meeshay fuqahadu ku yidhaahdaan yani lubsu lmakhiid almakhiid kelimadaasay ku ururiyaan makhiidku waa maro la tolay min khaaa min khaaa thawba yani wuu tolay laakiin makhiidku waa ka guda wen yahay nusuusta dharka ku soo arooray makhiidka ka guda weyn mafhuumkiisa makhiidka waxaa loo qaadan karaa faham khaldano shay kasta oo yacni waxa weeyaan ay masalan dun duni ay martay ama meel uu laga tolay baa loo qaadan karaa makhiidka macnaha haddii loo fahmana sax maaha waxaa laga wadaa dharka la tolay ee jidhka lagu tolay inuu galo ama qeyb ka mida ah jidhku inuu galo lagu tolay taasaan la ogolay wixii kale haddii qeydkaagu maalan meel ay laba qeydo isku tolan ay yihiin laakiin furan yihiin ama muxuu ahaayey dhib male markaas yani irbad iyo dun martay uun ujeeddadu ma ayib waa laisla ogol yahay intanba inuusan ruux baran karin waxa laisku khilaafsan yahay uun hadduu waayo muxuu ahaayey hadduu waayo hufaynka anigtiga hadduu kaba waayo oo khufaynka uu xidho ma goynayaa saddexda imaam waxay qabaan haa wuu jaraya xadiiska inay imaam axmed iyo asxaabtiisa waxay qabaan ma jarayo sidooduu kuyuu ku xidhanaya oo xadiiskani waxay leeyihin wuu horreeyo xadiis kaloo ka dambeeyey baa jira nebigu sal ly wasalam uu sheegay inuu kuf qaato ruuxii kaba waaye ha gooyana kumuusan darin tanaana dambaysay bay leeyihiin marka kani waa laga hor kani waa waa mansuuq bay leeyihin oo sawaabu waxa weeye kaa horee nebigu uu cadeeyey iyo markan dambe uusan sheegin way isfasirayaanu markan dambe uu yidhi khuf ha qaato ruuxii kaba waaye inuu jarahayo wuxuu ku sheegay xadiiskii hore waa yani ama dhacdadii horeu ku sheegay marka way isfasirayaan isma nasakayaan sidaasayna u badan yihin culimadu marka wuu jarayaa ruuxii yani kaba waaya ruuxii kaba waaya hufaynku xidhanaya lakin wuxuu ka jaraya aan qawowi ka hoseey waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya haddii zacfaraanka iyo warsiga lagu fasiro dhiibka yani nabaad udgoon lagu fasiro xadiisku wuxuu mamnuucayaa sidoo kale dharka muxuu ahaaye udgoon waana utegi doonaa wixii cadar iyo wixii udgoon iyo barfuun inay mamnuuc tahay iyadana utegi doonaa ayib <clears throat> xadiiska qaybtiisa dambeen nidhi bukhaari baa soo saaray oo haweenaydu inaysan indhashareer qaadanin ah ayaa waxaa ka hor imaanaya xadiiu caaisha oo wejiga inaysan dadanina ah, macnaha xadiiu caaisha oo waxay leedahay nebiga sal ly aslam ayaan la soconnay wanaxnu muxrimuun annagoo xaraman faida kaana arukbaanu yamuruuna bina wanaxnu maca rasuuli lahi sal lay aslam muxrimaat yani waxaana mari jiray bay leedahay ragga gaadiidka geela saaran annagoo xarman oo dumarkii ah rasuulkaan la socno faidaa xaaduu bina markay nala silmaan oo la simankanaga ay marayaan sadalat ixdaana jilbaabaha min rasiha yani calaa wajhiha yani markaasay middanna intay xijaabkeeda soo raariciso bay wejigeeda ku soo sida ragga ajnabiga ayna u arkay faidaa jaawazuuna kashafnaahu raggii markayna gudbaan o na dhaafaanna wejigaanu faydaynayna bet axmed iyo abu daawud ibnu maaja iyo keyrkood baa soo saaray waa aciif sanadkiisu xadiikaas yaiid ibn abi ziyaad nin ladhahda ku jiro aciif xaafidkuna wuxuu leeyahay sanadkiisa dacfi baa ku jira sheekh albaanina wuu daciifiye laakiin xadiidku shahiid buu leeyahay ibnu khusayme iyo xaakimi ay soo saareen min xadiisi asmaa binta abi bakrin waxay leedahay wejigaan dabooli jirnay ragga ka dabooli jirnay markaan xarmannahay saas man xaakim baa calaa shardi shaykhayn ku saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay marka almuhim waxa la diidan yahay waa niqaabka ama burku niqaabkuna waa midka ku dhegaya wejiga ku dhegaya laakiin hadduusan wejiga ku dheganayno intuu madaxa ka soo laalaado wejiga hortiisa ku laalaado uusan ku dheganayn markaa niqaab lama yidhaahdo markaa niqaab lama yidhaahdo manhina maaha markaas lama reebin way qaadan karaan dumarka way xidhan karayaan macana ayib arrimahan hadda meesha lagu sheegay oo muxuu xidhan karaa ruuxa xarman dharka noocaasa ma xidhan karo ragga keliyaa loo jeedaa dumarku waa ka baxsan yahi dumarka waxaa khuseeya oo keliya qaybta dambe bukhaari uu ku darayo inaysan indha qaadan karin golfiska gacmaha la geliyana ayna qaadan karin laakiin inta kale horoo dhan raggay khaas ku tahay allaahuma yani labada nabaad haddii laga dhigo udgoon darteed in loo diidayo iyadan ragga way la wadaagayaan laakiin dharkaa kale ayagu dhar khaasay ku xarmadaan male dumar laba go-na ma qaataan dharkoodii ay ku joogi jireen astarkoodii iyo xijaabkoodiibay ku xajinayeen axkaamtani marka raggay u taallan wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kuntu waxaan ahaabay tidhi utayibu mid u dhiibaysa rasuulalahi sal lay aslam rasuulkaan u diibayn jiray bay tiri oo diib iyo cadar u marin jiray liixraamihi xarmashadiisa darteed qabla an yuxrima intuusan xarmanin walixillihi xalaaloobidiisa darteed qabla an yatuufa intuusan dawaafin bilbeyti kacbada intuusan dawaafin muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray xadiidkani waxa weeye caaisha waxay leedahay nebigu xarmashadiisa intuusan xarmaninoo xajka ama cumrada xidhanin ka hor ayaan u marin jiray cadarka intuusan weli xidhanin laakiin uu xidhan rabo uu dhow yahay kadalika xalaaloobidiisana waan u marin jiray intuusan kacbada dawaafin xalaaloobiddu waxa weeye xalaaloobiddu waa labo yani ataxallul oo midka hora xalaaloobida hore oo ruuxu markuu maalan xajka maalinka sideedaad maalinka sagaalada carafa taagnaado habeenka tobnaad musdalifo soo maro maalinka tobnaad uu jamrada tuurto maalinka tobnaad markii musdalifa subaxdii laga soo tago waxa ugu horreeya maalintaa la sameeyo waxa weeyaan in jamrada la tuurto sooma jamrada markuu tuurto oo acmaasha inteedii kale u laaban tahay bu wuxuu xalaaloobayaa xalaaloobiddii hore maxaa laga wadaa xalaaloobidii hore waxaan dumar ahayn baa u bannaanaanaya xalaaloobid horaa la yidhahda maxaa markaa u laaban dhawaafkii weynaa ee xajka waa u laaban yahay waxaa u laaban xoolaha gowracoodii waxaa u laaban inuu timaha xiirto cala sawaab acmaashaasoo dhan baa u laaban ayaamu mino oo dhan baa u laaban acmaasha kaleo dhan iyadoo u laabantaho maca dawaafkii uu ka mid yahay ayuu xalaaloobidda hore xalaaloobahaya xalaaloobidda hore maxaa ugu banaanaanaya wax kasta oo xaaraam ka noqday dumarka markii laga reebo oo maxaa ka mid ahaa inuu cabarkii waxyaalaha udoon isticmaali karo saas way macana walixillihi waa taxallulkii hore qabla an yaduufana waxay ka wadaa dawaafu alifaada ama dawaafu alxaj ama dawaafu ziyaara ama dawaafu sadri kolba kaa tirada macnaha ayib waxaa laga qaadanayaa ruuxu intuusan xarmanin inay fiican tahay inuu is-udgiyo markaad xarmanayso inaad is-udgiso ood cadar iyo wixii udgoon isticmaasho waa sunno xataa cadarka aad isticmaashay markaad xarmato kadib hadduu jidhkaaga ku sii yaallo dhib ma leh intaadan xarmanin baad isticmaashay laakiin udgoonkiisii baa weli baaqi kugu sii ah waadna xarman tahay dhib ma leh waa meeshay yidhahdaan fuqahadu qaacidadii ka qaataan alistidaamatu alistidaamatu ashal min alibtidaa ah, wax horay u dhacay inuu kula socdo way ka fududahay bilaabista inaad markaa bilowdood guda gasho inaad cadar ismariso lama ogola laakiin midaad horay isu marisay inuu kugu yaallo dhib male weliba waxaa laga qaadanaya xadiidu caaisha fi saxiixayn waxay tidhi miskigii aan nebiga u mariyey bidhaantiisaa iiga muuqday madaxiisa kala barhkiisa nebiguna waa xarmay habeen yani cadarkay u marisay baa wakti ku sii yaallay oo midab buu lahaayoo dee la arkayo meeshan madaxiisa kale barhkiisa baan ku arkayay bule mar isagoo nebigu xarmaya salawatu rabbi waslamu caleyh marka dhib male marka intaadan xarmanin inaad cadar marsatood is-udgiso waa la ogol yahay hadduu kaasii udgo adoo xarmanna dhib male intaad xarmata kadib maa lagu ogolan waxaa kaloo uu cadarku kuu bannaanaanayaa markaad jamrada tuurato maalinta tobnaad oo xalaaloobidda koobaad aad xalaalobidda hore aad xalaalowdo iyadana waa ku bannaananayaa cadarkii wixii udgoonaa laakiin inta ka horaysa maya dhiibkana waxaa laga wadaa wax kasta udgoon ama saabuun ha ku jiro ama kareem ha ku jiro ama cadar ha noqdo ama barfuun ha noqdo can cumaan ibni cafaanin radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yidhi laa yankixu ma guursado almuxrimu ruuxa xarman wax ma guursado walaa yunkixu mana guuriyo walaa yakhtubu mana doono ama ma tuugo waxa wariy muslim muslim baa wariy yacni ruuxa hadduu xarman yahay intuu xarman yahay waxyaalaha xaaraamta ka in loo ogolayn waxaa ka mid a inuu guursado guursiga waxaa laga wada bimacnaa inuu isagu aqbalo guur gabadha ah. hebleed baa lagu meherinahayaa waan aqbalay maya laa yankix walaa yunkixuna waxa weeye inuu isagu gabadhiisa ama dadka uu weliga u yahay guuriyo oo yidhah war hebelow yaani gabadhaydii heble ah baan ku siiyey iga aqbal waan kaa aqbalay maya iyadan mana guurinaysid mana guursanaysid walaa yakhtubu waxa weeye wayba kasii sii xag jirtaayo guur iyo guurin iskaba dhaafi xataa doonid baan la ogolayn yakhtubu min alkhiba yani bikasri lha khibadana waxaa la yidhaahdaa waa doonidda dumarka doonidda dumarka man inaad u fadhiisato doonto tuugto inta waa isku mid ayib lama ogol marka lees lianna ruuxani hawl khaasa ku mashquulsan yahay adoo hawl khaaska ku mashquulsan inaad guurguur iyo saakihaysi iska gasho lama ogola horta hawshan dhammee ayb waxaa ka sugan cumar bn khaaab radi allahu canhu iyo keyrkii khulafaa uraashidiin guurka noocaasa inay buriyeen nin isagoo xarman wax guursaday guurkiisii waxay ka dhigeen waxba ka jirin waana sida ay jumhuur culamaa qabaanoo waxay leeyihiin guurku maba asaxayaba maba asaxay hadduu dhaca xataa ayb xadiidkeenaas axaadiid kala khilaafsan marka in la kala wajahaa loo baahanya xadiiu cumaan waxyaalaha khilaafsan waxaa ka mid ah xadiiu caaisha oy leedahay nebigu wuxuu guursaday dumarkiisa qaar ka mida ah isagoo xarman waxtajama wa huwa muxrim wuxuuna istoobay isagoo xarman xadiikan waxaa soo saaray ibnu xibbaan axaawi fii sharxi lmacaani iyo bayhaqi laakiin xufaaddu waxay rajaxayaan xadiiu caaisha inuu mursal yahay soma waa mursal maca ana fiihi muhaalafa waxaa ka mid ah xaadiista khilaaftay xadiikeenna cumaan xadiiu abi hurayrata cinda daara qutni wuxuu leeyahay abu hurayra rasuulku wuxuu guursaday maymuuna isagoo xarman sanadkiisa daciif wey isagana xadiidka saddexaadee khilaafsani waa xadiisu ibnu cabaas oo wuxuu leeyahay nebigu sal lay slam tazawaja maymuunata wa huwa muxrim nebigu maymuuno wuxuu guursaday isagoo xarman xadiidka bukhaariyo muslim baa soo saaray xagga sanadka cillo ma leh meel laga galana ma leh nebigu wuxuu guursaday maymuuna isagoo xarman ayib laakiin xufaaddu waxay leeyihiin xadiidu ibnu cabaas waa shaad shaadka maxaa la yidhahdaa waa inuu xadiisku khilaafo axaadiis ka xoog badan soo ma shaad baa la yidhahdaa xadiid ibnu cabaas sanadkiisu saxiixba ha ahaadee laakiin wuxuu khilaafsan yahay axaadiid ka xoog badan oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid a ah maymuuno lafteeda oo haweenayda la guursanaya saaxibatu saaxiibatulqisa ah ayaa waxaa ka sugan ana nabiya nebigu sal ly sl tazawajaha wahuwa xalaal inuu nebigu guursaday isaga oo xalaaloon xarmanayn waxaa soo saaray muslim iyo ahlu sunankaa soo saaray haweenaydii la guursanaya warkay sheegto iyo ibnu cabaas warkuu sheego kee xoog badan marka kee xoog gaalsan y haweenaydii la guursanayay baa ka xoog gaalsan wa khaasatan cabdullahi ibnu cabaas xilligaa da'diisu way yarayd sooma waxaad ku dartaa abu raafic mawlaa rasuulilahi sal alay wasalam ayaa ergey u ahaayoo u dhaxeeyey kaana arasuula baynahumaa ninka nebigu diray ee maymuuno u tegey ee rasuulka sal lay aslam usoo qalqaaliyey ee hawsha dhammeeyey ee aburaafic buu ahaa aburaaficna wuxuu leeyahay nebigu maymuuno wuxuu guursaday isagoo xalaal ah waxaa soo saaray xadiikiisa axmed iyo tirmidi iyo bayhaqi iyo daara qutni iyo keyrkood ayib ninkii ergeyga ahaa ee hawsha dhammaynayeyna wuxuu leeyahay nebigu isagoo xalaaluu guursaday tii la guursanayeyna waxay tidhi nebigu isagoo xalaaluu i guursaday ibnu cabaas baa yimid oo wuxuu yihi maya isagoo muxrimu guursaday kee xoog badan marka ya waxaa xoog badan qolada kale wabittaali xadiiu ibnu cabaas waa xadii shaad ah waa xadiid shaad ah wabihaada bayna nuqaada xadiisku mareenoo a'immada xadiidku sidaasay ibnu cabaas wuu ismoodsiiyey bay leeyihiin saciid ibnu sayab ibn cabdilbar alimaam albukhaari abu daawuud imaamu axmed ibnu taymiya axaawi fi naasik walmansuuq a'immada xadiidku waxay leeyihiin xadiid ibnu cabaas fii qisati maymuna waa xadii shaad oo daciifa ah. halkaa kaga bax marka yani dacfigu wuxuu kaga imaanaya xagga mukhaalafada xagga sanadka ma haddii la yidhaahdo xadiiu maymuuna waa laysku khilaafay qisadii maymuuna oo qolona waxay dhaheen nebigu maymuuno iyadoo xalaalu guursaday isagoo xalaalu guursaday qolona waxay yidhahdeen isagoo muxrimu guursado qisadii maymuunaba la kale rajixi kari waayo waxaa inoo nabadgelayo meel laga mara aan lahayn xadiiu cumaan oo aynu dul taagannahay oon isaga khilaafgelin soma saas daraaddeed masaladu waa ijmaaco culimmadu waxay isla ogol yihiin ruuxu hadduu xarman yahay inuusan guursan karin guurinna karin doonina karin wareedahalkaaan abi qataadata alansaariyi radi allahu canhu fii qisati saydihi ugaadhsigiisa qisadeedii alximaara uu ugaadhsaday dameerka alwaxshiya ee duurjoogga ah walxaal huwa abu qataadana hayru muxrimin midaan xarmanayn uu yahay qisadaa shanigeeda ayuu abu qataada wuxuu warinaya qaala wuxuu yidhi faqaala rasuululahi sal lay slm rsulku wuxu hi liasxaabii asxaabadiisa wuxuu ku yidhi wa kaanuu muxrimiina kuwa xarman bayn ahaayeen abu alansaari radi allahu canhu qisadii ugaadhsiga uu ugaadhsaday alximaar alwaxshiya ximaaru lwaxshiga waa dameer farowga ilan waa dameer sooma dameeraha laba ah alximaaru alahli waalximaaru alwaxshi ximaarulahliga waxaa la yidhahdaa waa dameerahan dadku dhaqdaan ee magaalooyinka ku weyn dadka la nool alxumur alhliya la ydhahda alxumur alahliya ximaarulwaxshigana waxa la ydhahdaa waa dameerka duurjoogga duurka ku nool waa dameer farowga kaas man marka dameer farowguu soo ugaadhay fii qisati saydihi ugaadhidiisii qisadeeda alximaara dameerkii uu soo ugaadhay alwaxshiya ee duurjoogga ahaa walxaal huwa isagu hayru muxrimin abu qataadana markaa uusan xarmanayn qaala wuxuu yidhi abu qataada faqaala rasul lah sl lay sl rsulku wuxuu yidhi liasxaabihi saxaabadiisii wuxuu ku yidhi wa kaanuu waxayna ahaayeen saxaabadu muxrimiina kuwa xarman bay ahaayeen abuu qataada isagoon xarmanayn buu ugaadha soo dilay dameerfarowga soo dilay saxaabo xarman baa la socota marka abuu qataada markaasaa nebigaa loo wada tegey qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sl lay waslam hal minkum idinka mid ma yahay axadun ruux oo amarahu amray abuu qataada inuu soo dilo dameerfarowga war dameerkaa inoo soo dil cid tilmaydi ku jirta aw amase ashaara u tilmaamay ilayhi isaga bishayin wuxuun ugu ishaaray ugu tilmaamay yani ama u iljabiyey ama waxoogaa farta ugu fiiqay ama baraarujiyey si uun uga qayb qaata ma idinku jira tusidiis qaala wuxuu laa maya qaala markaasaa nebigu wuxu ur sal lay slam fakuluu cuna maa baqiya wixii soo hadhay min laxmihi hilibkiisii ka soo hadhay waxaad horay u cunteen dee cuntaba laakiin intaa hadda wadaanna cuna bu rasulku sal lay slm muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray qisadaas waxay ahayd xaafidku hadda waa soo gaabiye abu qataada wuxuu ahaa rasuulku la socday sal ly slam xajatulwadaac nabigu ama muxuu ahaaye waa xarmanay abu qataada jidka makaa la sii hayo makaa loo sii socday saxaabada qaar ka midoo nebiga ka yara hadhay buu abu qataada la hadhay abu qataada marka isagu ma xarmana laakiin saxaabada la socdaay way xarman yihin iyadoo la wada socdo nebigiina uu ka horeeyo oo ka hormaray iyaguna gadaal soo socdaan baa wuxuu arkay dameer farow markaasuu faraskiisa fuulay markaasuu wuxuu ka codsaday raggii saxaabadiisa ee la socday an yunaawiluuhu sawtahu war shaabuugga isoo siiya bu isagii farasku saarey shaabuuggi waa dhulka yaal war isoo dhiiba bu fa abow calayhi way diideen kuusoo dhiibmin fasalahum rumxahu warwaranka isoo siiya isagina dhulku ka yaala faabw caleyh way diideen kuma siina faahadahu intuu soo degay buu warankii qaatay uma shadda cala alximaari faqatalahu dameerfarowgiibuu eryaday wuu dilay faakala minhu markaasaa waxaa cunay bacdu asxaabi nabi sal l raggii ku kaalmayn maynay dameerfarowgii markii la dilay hilibkiisii wax ka cunay ayb qaar baa cunay wa abaa bacduhum qaarna waa diideen oo waxay yidhahdeen waan xarmanahay see baan ugaadh hilibkeedu cunaynaa ila waa ka qur-aanku diiday ugaadha hilibkeeda in la cune in la ugaadhsado xilliga la xarmanya qur-aankaa diiday ayib way isku khilaafeen marka qaarna waa diideen qaarna waa cuneen nebigay soo gaadheen oo ka daba yimaadeen salawatu rabbi wasalaamu caleyh fasa'aluuhu can dalika arrinkiibay warsadeen suuriilah tanaa dhacday bih markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam innamaa huwa tucmatun acamkumuuha allaahu waa cunto ilaahay idin quudiyey buu rasulku sal lay sl bukhaari wuxuu ku daray ah inuu nebigu yidhi waa tan lafdigan hadda inoo yaalle cid ku kaalmaysay miyaa idinku jirta cid u tilmaantay miyaa jirta maya wixii hilibkiisa hadda aad ka wadaan cuna lafdi kale wuxuu leeyahy nebiguna wuuba la cunayba qaybtii soo hadhay wuu la cunay nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidku marka waa kaa xadiidku waa kaa wuxuu tilmaamayaa ruuxu markuu xarman yahay inaan loo ogolayn ugaadsiga yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum idinkoo xarman ugaadha ha dilina saas maanaa ugaadhaasi waatee waa ugaadha barriga laakiin midda badda iyo mallayga iyadoo way daban karaan uxilla lakum saydun baxri maa dumtum xuruma yani intaad xarman tihiin xurima calaykum saydulbarili maa dumtum xuruma yani waxaa laydin xalaaleeyey ugaadha badda waxaa laydinka xarimay ugaadha bariga intaad xarman tihiin masale noocaas wey marka ayib ugaadhaasi goormay xaaraam kaa tahay xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa haddii aad adigu ugaadhato waa tan qur-aanku sheegayoo hilibkiisu xaaraam buu kaa noqonaya ayib ruux baa soo ugaadhay hilibkiisii baa laguu keenay maadan gacan ka geysanin kumaadan kaalmaynin ma aadan tusin hilibkiisiina waa laguu keenay inaad cuni karto xadiisku tusay bishari inaadan wax gacana ku wacan sacd bni jasaamata alleytiyi radia allahu canhu annahu isagu ahdaa wuxuu hadiyeeyey lirasuuli lahi sal lay slam rasuulka wuxuu usoo hadiyeeyey ximaaran dameer waxshiyan oo duurjoog ah dameer farow ayuu nebiga u hadiyeeyey walxaal huwa nebigu bilabwaa'i meesha abwo layidhaahdo uu joogo aw biwadaana ama wadaan uu joogo waa laba meeloodoo maka iyo madiine dhexdeeda ayib meeshaa nebigu jooga buu dameer farow usoo hadiyeeyey sac bnu jataama nebiga usoo hadiyey sal ly sl faradda nebigu waa celiyey hu dameer farowgii calayhi korkiisuu ku celiyey iga celiy waa ku diiday macna wa qaala wuxuu yihi nebigu sal ly waslam inaa anagu lam naruddahu maanaan celinin calayka korkaaga kugumaanaan soo celinin hadiyadda ilaa xaal annaa anagu xurumun aan nahay mooye inaan xarman nahay darteed mooye si kale baana usoo celin waxaan kuugu diidnay waxa wey waanu xarmannahay nooma banaana wey man muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray ayib markuu nebigu ku celinayo waxoogaa waa qalbigiisu dhowraya waxaan ujeedaa markuu hadalkan ku leeyahy waxoogaa qalbigiisu dhowraya sax bnu jasaan waxaa laga yaabaa inuu usan u fahamsanayn sidaas marka hadiyadaada haddii laguu soo celiyo waa nooc yani qoonsi ah sooma taasuu marka nabigu ka saaraya salawatu rabbi waslamu aleyh ayib xadiidkani muxuu inoo faa'ideeyey nebigoo xarman dabeer farow inta loo keenay inuu diiday kii horena muxuu ku yaallay inay saxaabadu iyagoo xarman cuneen hilibkiisa nebiguna markii dambe qiray lana cunay soo saas ma ayib maxaasee laisku waafajinaya marka waxaa isku waafajinaya oo muxadisiinta iyo fuqahaduba taqriiban mucdamkoodu qabaan wixii adiga oo xarman dartaa loo soo dilo adiga dartaa ama adiguba aada qeyb ka geysato kaalmo ka geysato soo dilidiisa kuuma bannaana hilibkiisa inaad wixii adoon gacan ka geysanin oo kaatiyaa ku fadhiya xadiidkan sac bnu jasaama sacab nebigu sal lay aslam ugaadhan usoo dilay sooma isaga dartii buu usoo dilay nebiguna waa xarman yahay sooma xaaraan bay kaa tahay dartaaba hadii loosoo dilo laakiin haddii mid kaloo xalaala darkii loo dilo ama ruuxa soo dilay naftiisaba ugu tala gashanaa adiga hilibkii in lagu keeno xadiidka abuqataada markaa ku fadhiyo waad cuni kartaa markaa sidaasay ku jamcinayaan axaadiista julliga fuqahada iyo muxadiiintu waana sida ay marayaan alimaam malik shaafici axmed ibn xabal iyo asxaabtooda isxaaq ibnu rahwiya abu thawr ibn cabdibari iyo keyrkiina ay dooranayaan bal yani waxa weyaan eh, mxuu ahay ibnu qudaama iyo imaam nawowi iyo halkaasay jamaahiirtu marayaan labada xadiis sidaasa marka laisku waafajin ayb waxaa hadhay inaan muujino ama mxuu ahay aan tilmaano waxaa laisku khilaafsan yahay xadiidkan sacd bnu jataama nebiga wuxuu u keenay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ma dameer farow nool buu ahaa mise dameer farow la qalay qaar ka miduu ahaa lafdigan hadda meesha inoo yaalla isku waafaqeen waxa weeyaan dameer farow inuu nool yahay bay markaasi laga qaadanaya waana sida uu imaamulbukhaari xadiidka u fahmay wey imaamulbukhaari caleyh raxmat ullah wuxuu rajaxay fii saxiixihi nebiga wuxuu sacab u keenay ma ahayn hilib dabeer farowe eh, dabeer farowgiioo nool intuu soo qabtay buu nabiga u keenay sidaasuu rajaxayaa laakiin saxiixu muslimka waxaa ku taalla alfaad iskhilaafsan oo ku tusaysa dameer farowga in la soo dilay hilib ay ahayd nebiga wuxuu u keenay sac bnu jasaama oo maalan alfaada qaarkeed waxay leedahay laxma ximaarin dameer farow hilibkii qaar waxay leeyihiin rijla ximaarin dameer farow lugtii qaar waxay leeyihiin maalan cajiza ximaarin dameerfarow sintiisa qaar waxay leeyihiin shiqa ximaarin dameerfarow jeexi riwaayaadkaasi saxiixay muslimka ku taala maadaama riwaayaadka juska ama gobolka nebiga loo keenay ay iskhilaafsan tahay alimaamu albukhaari wuxuu ka qabsaday lafdiga laysla ogol yahay oo ah dameer farow inuu ahaa sidaasuu rajaxay inuu ahaa dameer farow nool wixii gabalada tilmaamayana wuxuu ka dhigay alfaad iska soo horjeedo ibdiraab ku jiro muslim baase ku khilaafsan oo isagu u arkay alfaadana inaysan iska soo horjeedine gabal uun ay tahay waana sida uu muslim rajaxayo imaamu nawowi baa radiyey bukhaari oo wuxuu leeyahay fahamkiisu ma saxsanaa laakiin imaamku waa imaamulcilal oo meeshuu wax ka arkay nawowi kama arkin imaambuhaari min aimat alcilal buu ka mid cudurrada xadiiska gala ragga looga dambeeyuu ka mid iyo weliba fiqigii istimbaadka xadiidka marka halkaasaa waxoogaa khilaafkaasi ku jiraayo ma dameer nool buu ahaa mise dameer la soo gelay wuxuu ahaa hilibkiisu adiga mid la yidhaahdaba masaladu waxay ku saabsanta ugaadhsigee jamcintii iyo tafsiilkii hore aan usoo sheegnay kaasay culimmadu marayaan radiallahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi oo min addawaabi waxyaalaha dhulka korkiisa ku socda ka mid a ah, kulluhunna dhammaantood fawaasiqu wey waa kuwa faasiqoobay fawaasiqu weye kuwa yacni caafiyiin ah oo taacadii ka baxay oo kuwa iyaga la midka ah caadadoodii iyo dabeecaddoodii ka baxayoo u baxay inay wax dhibaan wey fusuuqa waxa la yidhahdaa ama fisiga alkhuruuj baa lasis bixidaa la dhahaa faasiqana waxaa la yidhaahdaa shay lagu ogaa ama inuu qaato ay ahayd ama lagu ogaa kabru ciddii ka baxda fawaasiq waxaa loogu magacaabay kuwan xayawaanaadka ama xayaanaadka la midka ah dabeecaddoodiibay ka baxeenoo waxay u baxeen inay dadka dhibaan aaaun an oo min adawaabi waxyaalaha socda ka mid a kulluhunna dhammaantood fawaasiqu yuqtalna waa la dili fi lxilli iyo walxarami labadaba xaramkana waa lagu dili xilligana waa lagu dili xilliga waxaa la yidhahdaa waa xaramka waxaan ahayn dhulka intiisa kale waa xilli xaramka mooye ayib marka waa laba macno iska soo horjeeda alcaqrabu weeye midka koobaad shanta la dilayo alcaqrab waa baalkan aan idhaahno angaralaha ama dibqalaaca weyaan waa la dilaya meesha lagu arkaba walxidatu weeye ka labaadi alxid baashan dafada la yidhahdo dafada oo muxuu ahaaye haada duusha ah oo muxuu ahaaye ilmaha iyo carruurta yararkaa iyo waxaa gacantooda ku jira ka dafta marmarna xoolaha yararkaa weyba dishaaba maqasha yararkaa iyo waxaraha iyo way dishaa markaasi cuntaa marka xid a la yidhahda dafa la yidhahda ayib wlxidatu weeye wlquraabu ka saddexaadna waa tuka tuka isagana waa la dili waa dhiblow xunbuu kharibaa ayib riwaayada muslim waxaa ku soo aroortay waalguraabu alabqacu tuko oo dhan ma ahee waa midka abqaca abqacana waxaa la yidhahdaa waa midka dhabarkiisa iyo calooshiisuba caddaanku ku jira waay kaasi ma aqaano wax lagu maabeji waxunbuu kolley waxunbuu qabaa waxunbuu tukaha kale ka qaba culimada qaar baa marka waxay leeyihin tuko oo dhan la dili maayo midka astaantaale baa la dilaya qaarna waxay leeyihin riwaayada muslim ee abqaca sifada raacisay way daciifiyaanoo waxay leeyihin tuko oo dhan baa la dilaya saas manaa oo wasfigaasi riwaayada ku qaydaysay daciifinayaan waalghuraabu tukihii weeye waalfa'ratu jiirkii weye ama doolig kolba dhahdaan isagana waa la dili waa mufsid waxbuu kharibaa hadduu guriga soo galo wuxuu qaniino wuxuu goosto yani wuxuu kala gooyo mxuu ahay faynuusta habeenkii reerkayani intuu shiiro uu ku rido reerka ku gubo mxuu ahay waxba ma nool waxba ma reeb isagana waxbuu kharibaa waalkalbu eygii weye alcaquuru ee boqogooyada badnaa eyga dadcunkaa wey alcaquur yani waa qaniinyo badan yahayo dadka ma badbaadiyo ruuxuu arka wuu cunaa wuu qaniinaa muttafaqun calayhi w buhaari muslim waa soo saaray halkaa waxaa laga qaadaya waxaa laga reebaya alkalbu alcaquur eyga aan dadka cunaynin nebigu mar buu amray eyda meesha lagu arka hala laayo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markaasuu haddana wuxuu ka soo reebay eyga caquurkaa ah mooyaane ama eyga madow mooye fa inahu shayaan ey madow hadda arto waa shayaan kaasaan soo wixii kale waxaa la yidhi laynta waa laga tahay muttafaqun calayhi shantan in la dilayo waa mawduc itifaaq bayna alculamaa oo layskuma khilaafsana xilligay xaramka meesha lagu arkaba in la dilayo ayib jumhuurtuna waxay qabaan xukunkani inuusan shantan khaas ku ahayn wixii la dabeecad ee dadka dhibo oo dhan in xaramka lagu dili karo waxyaalaha dadka qaniine ee dadka dhibo ee iyaguna fawaasikda sifada qaadan kara waa la dili bay qabaan jumhuurtu ee shantan keliya kuma eka ayib oo xaramka waa lagu dili karaa bay qabaan macna wacan ibni cabbaasin radia allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam ixtajama wuu istoobay walxaal huwa isagu muxrimun uu yahay mid xarman ayb isagoo xarman buu istoobay muttafaqun caleyh xadiid kaleetoo ibnu buxayna laga warinayo ayaa isaguna wuxuu le nebigu sal lay slam jidka maka markuu sii hayay buu istoobay madaxa dhexdiisuna iska toobay bukhariy muslim baa soo saaray waa laysla ogolyahay ruuxu markuu xarman yahay inuu istoobi karo dhiig iska saari karo hadduu dhiig ka yimaado xajkiisuusa waba noqon karin waxba noqonayn macna iyadana khilaaf kuma jiro waa laisla ogolyahay intaasuna xadiiku faaidnaya wacan kacb bni cujrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi xumiltu waa lay xambaaray ilaa rasuuli lahi sal lay waslam rasuulka xaggiisaa la ii xambaaray walxaal alqummalu injirtiina yatanaasaru uu daadanayo calaa wajhii wejigayga korkiisa uu ku daadanayo faqaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam maa kuntu ma ahayn uraa mid la malageliyo oo u malaynaya alwajca xanuunkii balaqa inuu gaadhay bika adiga maa araa waxaan arko hadda xanuun inuu sidan kuu halkan ku gaadhsiiyey oo uu heerkan ku gaadhsiiyey ma filayn buu nabigu sal lay slam atajidu ma helaysaa shaatan neef adhi ah qultu waxaan idhi laa maya caydh baan ah neef adhi ma hel qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam fasum marka soom alaaata ayaamin saddex beri soon ayib aw amase acim quudi sittata masaakiina lix miskiin quudi likulli miskiinin miskiin kastana waxaa u sugnaaday nisfu saacin suus niskii nisfu saacin suus niskii muttafaqun caleyh buhari muslim soo saar qisadiisu waxay ahayd waad garanaysaanoo dee hadda sida jirta ma jirino hadda muxuu ahaay diyaarad baa la raacaa saacado kadibna xaramkii baaba la joogaa sooma ma jiri jir dadku lug baabuurna ma jiri jir sooma lug iyo geel baa meesha ugu roon geel baa lagaga soo tegi jira dadka qaarkood xajka waxay u socon jireen bilo sooma madiine ninka ka soo dhaqaaqay oo maka usoo socdaayay wuxuu usoo soconayaa taqriiban usbuuc usbuuc kaamilu soo soconaya soo lugeynaya markay madiine ka soo baxaan baa marka ugu dambaysa muxuu ahaay qabow muxuu ahaa qabays iyo yani isnadiifin iyo ile waa dad lugaynayo socotaa madiine markay yimaadeen meeshana waxoogaa la joogay ayaa injiri ku dhalatay saxaabigan timihii baa injiri ka gashay injirta badnideeda timihii madaxa kuma ekaanine intay ka soo baahday bayba wejigii didaysaaba markaasuu nebigu arkay salawatu rabbi wasalaamu calayh war ma moodayni inay heerkan bahashu kula gaadhee timaha iska xiir buuri xiiridda timaha aada xirtayna fidye ka bixiyo neef xoolaa gawra ma heli karo ma heli karto soomaa waxaad soontaa saddex bari ama lix miskiin qoodi xadiisku sidaasu ah ayib wuxuuna fasirayaa balba ku soo degeyba sida xadiidka cabdullahi bin macqil kacb ibni xujraan la fadhiista xujraan la fadhiista buuri waa saxaabiga isagoo masaajidka fadhiya markaasaa waxaa weydiiy bui aayadda qur-aanka fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk ayib markaasaa wuxuu yidhi kacab anay igu soo degtay buui qisadanuu marka ka warramay madaxa waxaa iga galay buui injir nebigaa la iigeeyo ui anugu injirta iga daadanayso markaasaa nebigu sal lay waslam aayaddanaa soo degtayo markaa nebigu khiyaarkaasuu isiiyey neef adhiya qal ma heli kartaa maya hadaadan heli karin saddex berisoon ama muxuu ahay quudi lix miskiin miskiin kastana waxaa siisaanay susac susac waxa weeyaan suusku waa qiyaastan aan ku bixinno zakaatulfitriga ayaa saaca la yidhahdaa qiyaastaas niskeed waa taas way macana <clears throat> laba kiiliyo bar sooma bixin niskeed waa ma saddex kiila ma laba kiiliyo bar baa khilaaf baa ka jira laakiin waxa weye intaa niskeed waa intaa niskeed ayaa waxaa loo qaybinayaa ah? intaa niskeed baa miskiin kasta la siinaya saasman oo ka mid ah lix miskiin marka meeqay noqonaysa saddex saac wey sooma saddex saac oo lix miskiin loo qeybiyey oo mid walba nisfu saac la siiyey wa ayib xadiidkani wuxuu asal u yahay marka wuxuu asal u yahay waxyaalaha la xarimay oo ruuxu markuu xarmado xaaraanta ka noqda oo la yidhaahdo maxduuraat lixraam hadduu ruuxu ka maarmi waayo sameeyo ama si khaladaba u sameeyo ama intuu ka maarmi waayo kas u sameeyo markaana dani ku kaliftay oo daruura u geysay fidyuu bixinayaa fidyadii baa tan amar xadiidku keliya wuxuu ku soo arooray ruux u baahday timaha inuu xiro leanna timaha in la xiro lama ogola ciddiyaha in la gooyo lama ogola markuu ruux xarmay haddaad ka maarmi weydo ka waran xiir markaa kadibna fidyo bix walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxillahu sooma timihiina xirina ilaa hadigiiyo xoolahaad wadaan meeshiisii ay ka gaadheen markaasaa waxa la yidhaha man kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi ruuxii xanuunsanaya ama madaxba dhibka hayo e fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk marka ha iska xiira timaha markuu xiirana maxaa laga warrabaa furashaa laga warraba maaha furasha yani bedel baa laga rabaa oo maxay ah soon ah aayaddu soon unbay tiri laakiin xadiidka nebiga muxuu inoo fasiray soonku inuu yahay meeqa beri saddex beri min siyaamin aw sadaqatinna aayaddu way duuduubtay xadiidkaa inoo fasiro wuxuu ka dhigay sadaqadu waa saddex saac oo cunto ah oo loo qaybinayo lix miskiin soo ma ayib aw nusukin nusugu waa gawraca taana shan neef baa la gowrici ma afar neef aayaddu way duuduubtay laakiin xadiidka nebigaa fasira wuxuu ku fasiray shaatun neef adya marka kuwaasuu samaynaya xadiisku marka wuxuu ku soo ororay xiiridda madaxa laakiin fuqahada in badanoo ka mid a ah ama badankood waxay uga qiyaas qaateen maxduuraatkulixraamka xarmashada wixii lagu xarimay intooda badan wixii sameeyey ugaadha iyadu khaas bay leeda waxay leeda ruuxu ugaadh dilaayay wuxuu gudayaa ugaadha uu dilay neef u dhigma ugaadha waaweyn geel baad gudi ta ku xigta lo' baad gudi ta kasii sii hooseysta ari baad gudi ilaa akhiri ugaadha iyadu waa saas waxna xajka waa buriyaayo waa galmada iyo wixii la mid oo haddaad iyada gasho xajkii waa buriyaaba waxna xajkaagii ma burayo waa khaladaad gashayoo waxaa lagaaga baahanaya fidya lagaaga baahanaya oo maxaa ka mid a timi inaad xiirto cidyaha inaad goyso madaxa inaad dado inaad masalan muxuu ahaaye aad waxyaalihii udgoonaa isticmaasho wahaakada waxyaalihii laguu diiday isticmaalkooda ayay fidyadu ka dhalanaysaa nas waa xadiidka waa madax xiiridiis inta kale way uga qiyaas qaateen oo waxay leeyihiin waxaa ka dhexeeya kulli waa la diiday xarmashada darteed baana loo diiday hal mid baan helay isagoo nebigu sal lay wasalam ruuxii u baahday ka ratibay axkaamtan kuwii kalena waa la mid bay leeyihi hada bilahi towfiiq sal allahuma slm cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi